أسألة الرأي سانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع وشمس الضحى كشمس في الطفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين وصلى اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii saddexaad iyo kitaabkeennii laamiyatulcajam kitaabkan sharxulcalam fii sharxi laamiyati alcajamka ah darsigiisa saddexaad weeye qad zaada tiiba axaadiis ilkiraami biha ما بالكرائم من جبن ومن بخل تبيت النار الهوى منهن في كبد حرا والنار القرى منهم على القلل يقتلن أنضاء حب لا حراك بهم وينحرون كرام الخيل والإبل الشيخ رحمه الله تعالى abyaaddii uu soo waday buu fangalu yahay beydkanioo wuxuu leeyahay qad zaada qad xaqiiqee zaada waxaa ziyaadiyey ah, diiba axaadiisi alkiraami waa jamca alkiraam waa jamcu kariim weeye alkuramaa dadkii wan wanaagsanaa sheekadooda sheekadaa wanaaggeeda waxaa ziyaadiyey ama dadka wan wanaagsan ragga noocooda wanwanaagsan sheekada inay siyaadiyaan oo ay badiyaan oo ay haasaawaan oo si fiican yacnihii bahasha ay u xalladeeyaan bihaa naashi'aadka iyo fatayaadka ayaa siyaadiyey waa la dhihi karaa ama maa shay baa siyaadiyey bilkaraa'imi waa jamcu kariima maa shay baa siyaadiyey bilkaraa'imi gabdhaha kuwoodan wa wanaagsan ku suganoo min jubnin caloolnugayl ah iyo waa min bakhali bakhaylnimo ah laba sifo cajiibuu gabdhaha u sheegay oo wuxuu yidhi gabdhuhu waxay ku fiican yihiin laba arrimood inay lahaadaan gabadhu waa inay fuleeyadna tahay bakhayladna tahay hadday geesiya tahay dee toorribay kaa saari suma way ku diliba hadday deeqsiye tahayna waxaaga way bixin war tag bay kule wixi waan bixiye wax meesha yaalla ma jire qad zaada waxaa ziyaadiyey tiiba axaadiidi alkiraami kuwii wanaagsanaa sheekadooda waxaa ziyaadiyey bihaa sheekadaas maa shay baa ziyaadiyey bilkaraa'imi gabdhaha wa wanaagsan ku sugano min jubnin fulaynimiya caloolnugayla iyo wa min bakhali ilnugayl ah ilnugaylna waa la yidhaha caloolnugaylna waa la yidhaahdaa way baryi naarulhawaa cishqiga naartiisu oo minhunna dumarkaa lasoo sheegay xaggooda ka ahaatay fii kabadin fii kabadi rijaal raggaa beerarkooda ayay ku baryeen xarran xaalay tahay mid kulul ama xarraa xaalay tahay mid olol ah oo kulayl ah wa tabiitu way baryi naaruulqirac martiqaadka dabkiisuna minhum min alxayi xaafadda iyo jilibka iyo reeraha iyo qoysaska meesha degan xaggooda xaalay ka ahatay cala alqulali buuraha dushooda laba arrimood buu halkaana ku sheegayo gabdhahan cishqiga iyo jacaylka ay dhalinayaan rag bay beerkoodii boggoodiiyo wadnahooda ay kala gooyaan buu leeyay oo habeen walba qaar baa cishqigooda la seexda jacaylkooda reerkooduna waa reere reerahay ka soo jeedaan gabdhahaasina waa reere gob aho ayaguna martiqaad bay diyaariyaan martiqaadka ay diyaariyeen ayaa waxaa dhacda buuraha dushooda iftiinkooda iyo dabkooda aad ka soo garanaysaa markaa yadaa yaqtulna way dilayaan gabdhahaasi andaa'a xubbin jacaylka midkii la golongolay ee la dhuubay kaasoo laa xaraaka bihim wax dhaqdhaqaaqa uusan u sugnaanin ama kuwaasoo laa xaraaka bihim tabargabay oo suuxsan oo kooma ku jira ayay waxay ku dilayaan cishqi iyo jacayl bay ku dilayaan wey wayanxaruuna way gowracayaan qabiiladay ka soo jeedeen gabdhahaasina kiraama alkhayli fardaha kuwooda wan wanaagsan iyo wal ibili geelakiisa kiisa wan wanaagsan balu fiirso marna wuxuu ammaanayaa gabdhihii iyo waxay sababaan marna wuxuu tilmaamayaa sifada gabdhuhu reerka ay ka soo jeedaan ay leeyihiin qad saada waa ziyaadiya tiiba axaadiidi alkiraami raggaa gobta ah sheekadooda ah, iyo haasaawahooda waxyaalaha ku qasbaya waxaa ka mida bihaa maa shay baa ka mid mida bilkaraa'imi gabdhaha u wanaagsan ku sugano min jubnin calool nugeel iyo ilnugeela iyo min bakhaylnima tabiitu way baryi weye naarulhawaa tabiitu way baryi naarulhawaa cishqiga jacaylkiisa cishqiga kuleelkiisa iyo dabkiisa minhunna gabdhaha xaggooda ka ahaaday fii kabadin fii kabadi rijaal xaran xaraa xaaluu yahay mid olol oo kulul oon loo adkaysan karin wa tabiitu way bariya naarulqirac martiqaadka dabkiisuna minhum min alqabaa'ili qabaa'isha xaggeeda xaaluu ka ahda qabaa'ishaasoo ay gabdhahaasi ka soo jeedaan cala alqulali buraha dushooda yaqtulna way dilayaan gabdhahaasi andaa xubin nidwa xubin baa layidhaha jacayl mid la golongolay iyo yacnihii beerkiisa iyo boggiisa ayay ku dili cishqi kaasoo kuwaasoo laa xaraaka bihim aan dhaqdhaqaaq lahaynoo jacaylkiibaa badilayba qabrigu dhigay haa koomuu geliyey maankiiyo maskaxdiibu ka qaaday wayanxaruuna qabiilkooda gabdhaha qabiilkooda ka waran wayanxaruuna kiraama alkhayl walibil dadka markay u yimaadaana geela kiisan wanaagsan iyo iyo maxaan ku dhahaa iisheeg iyo fardaha kuwooda wanaagsan ayayba u qalaanba bihaada marka yarjicu ilaa naashia naashia waxaa layidhaha waa gabdhaha yaryarkaa wey gabdhaha yaryarkaa wey aad u celinaysaa bihaada meesha ku jirta wey yushfa aladii qulcawaali fii buyuutihim binahlatin min qadiiri alkhamri waalcasali yushfa waa la caafiyaa buui waa la daaweeyaa ladiiqulcawaali warmaha waaweyn midka lagu dhufta lagu qaniinay fii buyuutihim fii buyuutihimu nimanka ay gabdhahaasi ka dhasheen iyo qabiilada iyo xaafadaha ay ka soo jeedaan gabdhahaasi dhexdooda ayaa waxaa lagu daweeyaa binahlatin hal cabitaan ama halka basha taasoo min hadiiri alkhamri khamrida galalkeeda iyo moolkeeda iyo garbadeeda ka ahaatay iyo walcasali wa min hadiiri alcasal iyo malabka garbooyinkiisa iyo gallihiisa ka ahaatay yushfa min ashifaawi alladiiqna waa maxay almalduuq wey midka la haniinay weeye marka wuxuu yihi ladiiqu alcawaali alcawaali waa maxay waa arrimaaxu tiwaal waa warmaha dhaadheer wey marka wuxuu ku leeyahay warmaha dhaadheer midka lagu asiibay waxaaba lagu daweeyaa marka intii dhaawiciise la qaado reeraha xaafadahooda la geeyo guryahooda iyo waxaa la geeyo la damcin la daaweeyo binahlatin hal kabasho ah kabashadaas marka wuxuu ka wada hadda min khadiiri alkhamri meeshuu ku leeyahay khadiiri alkhamri wuxuu ku miisaalinayaa gabdhaha dhunkashadooda iyo candhuuftooda iyo waxa weye maaragtay inay laabta ku geliyaan ayaabaad kulaha warankii dhannaa ee kugu dhacayba ku ilaawaysaa warma dhaadheeroo halkaa intay kaa galan halkaa kaa baxay waabaad ilaawi buu kuleeyahay walcasali sidoosoo kale casal buu ku tilmaamaya intaa weeye wuxuu meesha ku sheegaya wax kaloo meesha yaalla ma jiro nahladuna waa maxay alqidcatu min almaa ama alsharbatu alwaaxidatu eh, min ashay baa layidhi wax aad ka badda hal mar baa la yidhahda yushfa waa la caafiyaa oo waa la bogsiyaa ladiiqu lcawaali warmaha dhaadheer midka lagu asibee lagu qaniinay fii buyuutihimu qabiiladaa ay gabdhuhu ka soo jeedaan binahlatin halka basho min hadiiri alkhamri ka ahaatay khamrada hadiirku waa galka khamrada yani waa garbada walcasali wa min hadiiri casal sidaasoo kale markaa idaha wey taasina waa taasuu kuleeya marka idaha weeye lacala ilmaamatan biljizci thaaniyatan yadibu minha nasiib albur'i fii cilali lacalla waxaa xaqiiqaa buu leey ilmaamatan ku dhowaansho ama joogitaan ama degitaan la dego biljizci dohda jizci la yidhaahdo ama meesha jizci la yidhahdo waa meel adugu biyadhacoo dooxa ah haa dooxada nugaaladoo kalea iska dheh thaaniyatan mar labaad la dejiyo hee yadibbu ey yataxaraku waxaa tukubayoo dhaqaaqaya minhaa min aljizci minhaa yacni maaragtay min ilmaamati aljizci jizci meesha la yidhaha degitaankeeda aan dego hee waxaa ku soo toosi oo ku soo tukubi oo ku soo sarakici hee nasiimulbur'i caafimaadkayga neecawdiisa fii cilalii ay fii cishqii cishqigan xanuunkan iga soo gaadhay jacaylkii gabdhaha waa gabdhuhu meelahay degan yihin weye wuxuu kuley ada gabdhuhu hadda waxa ugu falma nin weyn baan ahay laakiin cishqigii baan la noolahaye meelaha ay degan yihiin aan iska dugsada oon iska ururiya igeeye markaad meelaha igeysaan khalaas halkaasaan iska joogjoogi waan iska urursan meelahaasaan ka dhowaan marka iyada allaallallalllah cishqi waan arki jirnay rag la ooyaa cishqiga nabi maxamed ya dunyaa من min alqaliili wacashaquhaa adaalu min adaliili buu dhihi jiray ha cashiqiga nabiga hay mogta xabiibiya xabiibiya xabiibi xabiib muxammad xabiibuul awliyaai jacaylka nabiga hay mogta cishqiga gabadhowe falow qabla mabka bakaytu sabaabatan bisucda shafaytu nafsa qabla tanadumi walaakin bakad qablii fahaya jaliil bukaa mabkaaha ahaa faqultu alfadlu lilmutaqadimiin lacalla waxaa xaqiiqaha ilmaamatan degitaan iyo joogitaan iyo dhigid lay dhiga biljizci meesha jizci la yidhaahda dohda iyo dooxda iyo halkaas aaniyatan mar labaad la ii rara buui waagii horen dhallinyaradan soo mari jiray iyo dibbu inuu soo sarakacayo soo toosayo minhaa min aljizci yataxaraku nasiibu lbur'i caafimaadka laydhiisiya neecawdiisi fii cilali cudurradayda iyo cishqiga iyo dhibaatada haysa war meeshaan haddee tagte hadda iska samirniyahu laa akrahu dacnatan najla qaad shufecaad birashqatin min nibaali acyuni nujali walaa ahaabu sifaaxa albiida tuscidunii bilamxi min khalali lastaari waalkilali walaa ukiilu bigizlaanin tugaazilunii walow dahaatni usuud lgiili bilkhiyali laa akarahu dhibsan maayo aacnata durid iyo tantoomid feedhaha lagaga tantoomo annajlaa'a yanii alwaasicati shik yacnihii dhufashada weyn yani waxaa la yidhaahdaa waran weyn oo feedhaha layga geliyo dhibsan maayo buuri haddii intii waran halkaa layga geliyo halkaa layga saaro dhibba ooma arka anugu maxaa dhacay laakiin bishardi buu le shardi bay ku xidhayaa warankaasoo qad shuficat la lamaaneeyey dhaban maxaa la shufciyo maxaa la yidhahdaa dhaban iyo kisi soo maha haa la lamaaneeyey birashqatin yacnihii dhufasho dhufashadaasoo min nibaali l acyuni indhaha leebabkooda xaggooda ka ahtay leebabkii annujali ee waaweynaa ee markay qofka ku dhacaan dilaya markaa iyadaha wey walaa ahaabu ka haybaysan maayo assifaaxa yacnii seefah albiida cadcad tuscidunii hadday iigu kaalmaynayso bilamxi daymo iyo aragti min khalalil astaari daahiyada meelahooda bambannaan iyo walkilali daahiyada kuwooda culculusba kuwa iska bambanaana shabaqale iyo kuwan shabaqa lahaynba walaa ukhillu faaruqi maaya bikhislaanin haasaawe tuqaasilunii ay ila asaawayso walow dahatnii haba laygu asiibo ah, walow dahatnii haba i asiibto usuudu lkhiili hawdka libaaxyadiisu bilkhiyali dagitaan iyo kaayitaan iyo gaadmo iyo hub madaxa hayga gooyaan markaa yadaawe wuxuu leeyahay wadaadku aniga waran ila dhaca laakiin gabdhaha ila seexiyo oo aan u dhowaada oo aan iskala sheekaysto marka wuxuu leeyahay warankana xaggan igaga garaaca xagga kalena ayagu saa un ha ii haa nadaradooda nafsi lfidaau lithaqni raqama bsimaw wazanahu shanabu nahika min shanabin yaftaru can lulin radbin wacan baradin wacan aqaaxin wacan dalcin wacan xababi سألتها حين زارت نضوى برقع حلقاني ويداعي سمعي أطيب الخبر فزعزعت شفقا غشى سنا قمر وساقدت لؤلؤا من خاتم عطري waa adiib weeye yaa marka wuxuu leeyahay nima yahowni warankana xagga igala dhaca xagganna warmahoodii iyo daymadoodii siiya sidoo kaleete wuxuu leey seefaha cadcad hadday iila jiraan way igu kaalmaynayso bilamxi min khalali alastaari waalkilal dan kamarihi bule derbiyada iyo daahyada daaqadaha meelaha uun wuxuu leeyahay iga soo fiirfiiriyaan sidoo kale wuxuu le weligood ha saagahooda kama dheeraanayo idinku ka dheeraado haddaad rabtaan walow daahatnii usuudu lghiiri libaaxyada kayntooda intaad geshidood habowdid ood waddadii saxdeed ka leexatid intaan u gala buu le intay meel igu dhuuntaan qoorta hay jareen oo layidha ninka madhuraa baa cunay mashabeel baa cunay balaharaad qaada wax la cunay wax cunayba maryahaygoo meelaha saarsaaran xitaa halla arkuu leey daayuu ku leeya aan iska soo galgalay meesha idaaya adiib weeye laa akrahu nici maayo aacnata dhufasho annajlaa'a waranka kiisa adag laygu dhufto kaasoo qad shuficad la lamaaneeyey birashqatin min nibaali alacyuni indhaha leebabkooda markaa waxa weeye dhufashadooda lagu lamaanayey leebabka indhahaasoo annujali weliba waasaca indha waaweyn qaqac laygu siiye buuri walaa ahaabu ka haybaysan maayo asifaaxa albiida seefaax cadcad tuscidunii taasoo iila jirto aniga bilamxi aragti min khalali alastaari iyo walkilali labadaba walaa ukhilu faaruqi maayo marka daahyada kilalka waa kuwa waaweyn iyo derbiyada iyo daaqadaha iyo adag baa la yidhahdaa astaarkuna waa daaha caadiga meelaha haiga soo firfiriyaan buu leeyahay ay dhahaan meelaha gacmaha iga haadiya walaa ukilu weligay ma dayniyu leeyahy laa ukhilu abadan weligay ma faaruqayo ka yaabin inaan faaruqo bighizlaanin yacnii haasaawe tuqaasiluni ila haasaawe sabule walow dahatnii haba laygu asiibo usuudu lghiiri libaaxiyada yacnihii hawdadkooda iyo xidharkooda bilkhiyali kaayitaan iyo waxa weeye maaragtay dafid ha laygu aafeeye eh halkaa waanu u maray buu leh gabdhaha marka ii daayuu leh markaa idaha wey waayahay hada bilahi towfiiq wasali allahuma cala nabiyina mawlana sl slam